rasuulka alle uu yahay inay macnaha waajib tahay in la qiro daliilka ku kutusinayo waa maxay jawaabtu waxay tahay jawaabta su-aasha sideed iyo labaatanaad qowl llahi tacaala alla qowlkiisa waaye laqad mana allahu cala almu'miniina uu yidhi alla wuxuu yidhi wuxuu alla ku galladaystay cala almu'miniina mu'miniintii oo uu nicmo weyn u galay id waqti bactha fiihim rasuula min anfusihim uu dhexdooda ka soo saaray rasuul oo khalqi iyagoo kalaa ah macnaha malaa'ig ma aha sababto malaa'igtii ma la mucaamali karaan dadki marka waa rasuul oo min anfusihim yani iyaga maaragtay noocooda oo kale ah yatluu calayhim aayaatihi wuxuuna ku akrinayaa rasuulku aayadihii alluu ku akrinaya wayuzakiihim waana uu maaragtay dahiraaya eh, oo xumaan oo dhan buu ka dahiraaya shirkigii iyo kufrigii iyo ilxaadkii iyo yuu ka dahiraaya iyo wax alle wixii maaragtay xumaan ahaa wayucalimuhum alkitaaba walxikmata kitaabkii iyo xikmadiina waa u baraya kitaabku waa qur-aankii xikmaduna waa sunada oo selafka say u badan yihiin xikmada waxay ku fasiraan sunaday ku fasiraan marka ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen min anfusihim waxaa laga wadaa yani carabtiba uu ka dhashaa dee rasuulka sala alla alay slam oo qolo qolooyinka carabta kamida ma jirin ilaa rasuulka sal ll alay slama nasab buu ku lahaa abtirsiyihiisa waxbaa ka gelay oo alla wuxuu yii huwa aladii bacata fi lumiyiina rasuula minhum culamo kalena waxay yihahdeen muminiinta dhan baa laga wadaa oo min anfusihimna waa maxay waa iimaanka iyo maaragtay naxariista iyo waxaas baa laga wadaa ee nasba lagama wado laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum marka laleeyahay muminiintii oo dhan baa laga hadlaya rasuul baa idin yimid oo adinka maaragtay idinka mid a ah. macnaha waa muminiinta haddaad tihiin waa noo imaan doontaa aayaddaas yani tan ku xigta waay tanba marka rasuulkii marat dadkii baa loo soo diray nabiyullahi ibraahim ba ibraahimna waa kii maarata alla baryey in alla uu dadkan kasoo dhex saaro rasuul ka soo dhex saaro ducadina alla waa uu ajiiba waqad kaanuu min qablu la fii dalaalin mubiin yaa alla uu yihi intaan rasuulka lasoo dirin sal ly slm ka hor dadku waxay ku sugnaayeen baadi bay ku sugnaayeen waa aayaddii taasi suurat maaragtay ali cimraan ku jirtay iyo qowluhu tacala alla qowlkiisu uu yihi laqad jaa'akum waxaa idin yimid rasuulu min anfusikum rasuul idinka maaragtay idinka mid a ah. oo maaragtay eh, basharkii ah ama mu'miniintii ah casiizun calayhi ay ku daran tahay rasuulka maa canidtum idinka wixii mashaqo idinku ah iyo dhib iyo inaad dhib la kulantaan aad bay rasuulka sal ly slm ugu adagtahay uu necab yahay xariiصu calaykum waa mid waa mid adinka aad inkugu dadaala muxuu ku dadaalaa inaad hanuuntaan buu ku dadaalaa bilmu'miniina mu'miniintiina ra'uufun waa mid naxariistiisa ay u daran tahay raxiimun oo u naxariis badan oo khayrna la jecel markaa cilmigu waxay yidhaahdeen rasuul baa maaragtay oy ku fasireen aayadda rasuul baa laydiin soo diro ah, ah, naftiina ka mid a ah, oo nasabkii nasabkiisa iyo xasabkiisa wa aad garanaysaan mid cirka kasoo duulay maaha ya abtirsiyihiisa waa garanaysaan sharaftiisana waa garanaysaan sudi marka wuxuu leey carab buu ka mid ahaa reer banu ismaaciilna waa u ahaa oo ismaaciil kasoo soo jeedaa rasuulka sal sl ibnu cabaas wuxuu yidhi carabti kuma jirto qolo ilaa rasuulka sal ll ly slam maaragtay dhinac bay ka dhaleen oo wax un abtirsinyaha u galay rasuulkana sal slam aslanba jaahiliyadii dhalideedii wax kama soo gelin tan iyo nebi aadan laga soo bilaabo oo maaragtay nikaax unbuu ku dhalinaya rasuulku sal ly slam qiraa'ashaadaa jirto ibn cabaas iyo laga wariyay zuhri iyo min anfasikum bay yidhaahdeen iyagu macnaha kuwa in kuwa sharafta badan kuwa fadli badan buu ka mid yahay marka waa mid isagay ku daran tahay wixii idinka dhib idin idin geysanaya ma garatay haddii aad maalan dhuntaan oo aada xaqi ka leexataan aad buu maarata uga xumaanaya wax la wix dhib idin soo gaaro dhan wuu dhibsanaya rasuulka sal ly slam inaad marka iimaan ood hagaagtaanna aad buu ugu dadaalaya rasuulka sal ly slam oo kiina dhuunsan inuu hanuunu aad ugu dadaalaa rasulka sal slam waa u jecel yahay kuwa marka matiiciintaana aad buu ugu naxariis badan yahay kuwa oo maaragtay muslimiinta laftoodana waa u naxariis badan yahay oo khayrkuu la jecel yahay iyo qowlu tacaala alla qowlkiisa uu yidhi wallaahu yaclamu inaka larasuulu alla waa uu og yahay inaad tahay rasuulkiisii oo uu soo diray iyo wagayruha min alaayaat aayada kale oo aan kuwan la sheegay aan ahayn yaa ku tusinaya in rasuulka ale sal ly slam uu yahay rasuul nebi ah marka waxaad anaga nagu waajiba inaan rasuulka sal l slam u sugno risaaladiis risaladiisuna waa maxay waa wax allo wixii alla xaggiisa uu kala yimid waa qur-aanka lagu soo dejiyey iyo sunnada xasan ibn catiya wuxuu dhihi jiray sida maaragtay qur-aanka loogu soo dejiyey waxyi ahaan uu loogu soo dejiyey yaa sunnadan rasulka sal sl waxyi ahaan loogu soo dejin jiray marka diinkaas dhammaystiran in lala soo diray waa inaan rumaynaa sida alle aan kelinimada ugu ugu qiraynay inuu keligiis cibaadada naga mudan yahay yaan rasuulkana sal ly slam waxaan u sugaynaa in maaragta uu daaca isagu naga mudan yahay sababtoo ah allahna faray inaan ateecno rasuulka sal ly slama isagana inaan ateecnaa le rasuulkan aan ateecno man yutic rasuula faqad ataaca allah atiicu llah wa atiicu rasuula yani alla ateeca rasuulkan ateec ayaa la yidhi marka alla waa in la keliyeeyaa rasuulki maxamed sal slam waa in rasuulnimo loo sugaa hadduu khabar noo sheego rasuulka sal ly slm waa in la rumeeyaa waa in tasdiiq aad ku qaabishaa mathalan alluu ka hadlay rasuulka sal ly slm tilmaamihiisu wax nooga sheegay magacihiisu wax nooga sheegay waa inaan qaadanaa waa inaan aqbalnaa yacni rasuulnimadii aada u sugaysay yay maaragtay usuushii waaweyneed ka mid tahay taas waa in khabarkii rasuulka sal slm la rumeeyaa qofkaad aragto inaanu khabarkii rasuulka sal slm rumaynaynin aad buu maaragtay eh, khatar ugu jiraa oo ta'wiilkaasi waxaas mar adhici karta inay gaalnimo uga badbaadaan maogiyi inuu maaragtay alla xaggiisa kala yimaado istawaa cala alcarsh wa huwa alcaliyu alcadiim oo la diido oo la maaragtay laysa caaliyan cala carshi kama sareeya carshiga tilmaanta culwigana ma lah magacaasna maaragtay xaqiiqadiisa la sugi maayo waa khatar marka tilmaamihii waa in tilmaamihii alle waa in sida rasulka sal sl noo soo gaarsiiya loo qaato magacyadiisana sidoo kale loo qaato wax alla marka wixii wax alla wixii khabara ou alla nooga sheegay wixii horay u dhacay khalqigan bilowgiisii wixii ka horreeyey sidoo kale waxaa iman doona mustaqbalka oo dhan ay ugu weyn tahay aakhiro iyo wax lala kulmi doono dadka qaar inay maaragtay janno geli doonaan ay naar geli doonaan dadka la xisaabin doono waxaasoo dhan waa in la rumeeyaa khabarkii rasuulka sal l waa in la rumeeyaa tasdiiq waa in lagu qaabilaa ma ogiin falaasifa la dhegeysta maaha iyo dad maaragtay caqlaaniyiin lagu sheego iyo oo shareecada ka soo horjeeda oo waxyigi kasoo horjeeda inay iyagu xakumaan ma aha nusuusta inay xakumaan maaha waa in nusuusta ay xakuntaa dadka iyo aqliga iyo ra'yiga waa in loo hogaansamaa nusuusta marka wax la wixii khabara waa in la rumeeyaa taa ayaan la fududaysanin waxaa dhici karta wixii acmaala macaasida qofku inuu iska ilaaliyo daacadkina uu ku dadaalo laakiin meeshan bereb baas ay ka haysato oo khatar badan uu ku jiro oy dhici karto inuu diinkiisa uga tago khabarka rasuulka sal sl uu ka hor imaanaya darteed yaan la fududaysanin marka arrintan aad bayna dadku u fududaystaan marka in rasuulka sal slam rasuulnimo loo qiro oo alla xaggiisa laga soo diray inaad u qirto waxay keensanaysaa inaad maaragtay daacadii aad ku kala yeesho khalqi kale oon rasuulka ahayn sal ly slam oo la leeyahay daacayuu leeyahay ma jirto ilaa inuu xaq ku fara moogiyo daliilkiisu uu cadyahay moogiy ama wixii nusuusta sheegtay marka wixii amarana waa in la fartoomo oo la sameeyo wixii nahiyana waa in laga joogo teeda kale waa in allah lagu caabudo wixii alla uu jideeyey oo bidcada layska ilaaliyo waxaan rasuulka ogolayn sal lla ly slam ha ka diin yeelanin allah ha ugu dhowaanin bidco dham ka fogo marka waa laba mas'alo midna waa xag xukum dalabiya wax la yidhaahdo midna waa wax khabar waxa la yidhahdo oo tasdiiq in lagu qaabilo waajib ay kugu tahay kan dalabigaana waa maxay imtithaal baa loo baahan yahay haddii lagu amro ficil la imow haddii wax lagaa reebana nahy macnaa tarki la imow allana ku caabud wixii uu jideeyey marka munaafiqiintu yani waxay leeyihiin nashhadu inaka larasuulu اllah ila inay adduunka badbaadaanay rabaan mogta laakiin aakhira waxba u tari adduunka dhiigoodii waa la badbaadinayaa laakiin aakhira waxba tari mayso alla wuxuu leeyay wallahu yaclamu inaka rasuul xaqiiqadu waa saas alla wuxuu ogyahay inaan rasuulkiisa ataa laakiin munaafiqiintu been bay sheegayaan wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuuna waxay sheegayaan been bay ka sheegayaan marka waa in rasuulka sala allahu aleyh wasalama loo sugaa risaaladiisii risaalada rasuulkuna sala allahu aleyh wasalama khalqigii oo dhan yay ku tacalluqdaa wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaasi bashiiran wa kuma aanan soo dirin ilaa dadkii baan kuu soo dirnay dhammaantood kaafatan taas culamada waxay yidhahdeen jamiican baa lagu fasiraa adoo maarata kufrigii iyo shirkigii iyo ka reebay yaa lagu soo dira qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu اllahi ilaykum jamiica waxaad tidhahdaa dadow waxaan idin ahay idinka dhammaantiin rasuul baan idin ah rasuulkuna sala allah alay slam nimankii yahuudda ahaa iyo nimankii nasaarada ahaa iyo mushrikiin kulligood wuxuu maarata u sheegay inuu rasuulu yahay wuxuu u sheegay haddii rumayn waayaan inay naar gelaayaan wuxuu u sheegay haddii ay rumeeyaan inay janno gelaayaan yuhuudduna waaba ay ku dadaalaayeen siday rasuulka ula kulmi lahaayeen ilaa kutubtoodiiyaa sheegaysa mogta kutubtii nasaarada iyo kutubtii yahuuddu macnaha towraad iyo injiilba way ka hadleen rasuulka sal ly slam in rasuul lasoo diri doono tilmaamihiisuna ay saas iyo saas yihiin yay ogaayeen yuhuud maxay usoo degeen madiino maxay taymaa iyo khaybar iyo usoo degeen nebi baa lasoo diri doonaa darteed u yimaadeen meeshaan laakiin waa daalimiin mutacasibiin ah jinsi u tacasubaan yaa waxay islahayn udha adinkaa lainka soo saara markii eh, uu noqon waayey eh, reer maaragtay bani israiil uu noqon waayena waa ku gaaloobeen falama jaaahum maa carafuu kafaruu bihi alou yiri ya markii horena eh, carabta la dagaalanta oo mushrikiinta ah waxay dhihi jireen nebiga waa lasoo saari doonaa nebigaasaan raaci doonaa isagaan maaragtay dhinaciisa kasoo dagaalami doonaa ya hilfaan idin qaadi doonaa ay dhihi jireen wa kaanuu min qablu yastabticuuna aladiina kafaruu falamaa jaa'ahum ma carafuu kafaruu bihi waa ku gaaloobeen nasiib daro iyagoo iimaan la imaan karay yay waxay doorteen gaalnimo wax ka nasiib daran ma jirin kuwaas ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين alla uu leeyahy markii marka kitaab alle xaggiisa uga yimid rumaynaya kutubtii ka horeysay macnaha towreed baa laga wadaa horena waxay u ahaayeen kuwa maaragtay yiraahda nebi baa lasoo lasoo saari doonaa markaasaan maaragtay isaga dhinaciisa kasoo dagaalami doonaa waan idinka adgaan doonaa gaaloy kuwii markaa madiina ay la degaan markuu yimidna waa tilmaantii ay yaqaaneen oo ay ku hayeen kutubtooda ay ka soo daahirtayna alla wuxuu leeyay kafaruu bihi way ku gaaloobeen falacnat اllahi cala alkaafiriin naxariista allah ka fogeeye gaalada naxariista laga fogaado iyo lacnadii dushooda ahaata kuwa kaafiriinta ah waa mudan yihiin sababtoo xaq iyagoo yaqaana yay dafireen ay ka hor yimaadeen wabilahi towfiiq